بسم الله وبه نستعين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودرسيني لبي لباتناد waxaynu ku soo jirnay radigii amhilatun tadbiiqiya calaa hada annooc wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmat ullah isagoo tusaale bixinaaya ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegay can bintin wa bint ibni labadaasuu ka tegey uu dhalay iyo inan uu awowu yahay oo inankiisu uu dhalay intaasuu ka tegey asli masaluhu marka hore waxa weeyaan sita waayo inantana nis bay leeday bintalibnaduna sudus bay leeday sita maxaa u nista saddex maxaa u sudusa waaxid bintalibnada si maxaa soo hadhay markii saddex iyo hal waa afar weeyaan soo maha maxaa soo hadhay laba labadaa cid qaadataa meeshii ma joogto iyagaa dib loo siinayaa waxaanu leenahay dabeetanaad sihaantoodii inuu sugee saddex iyo hal afarun weyn lixdii waa laga guurayaayo isugeyntaa sihaamtooda ayaa noqonaysa aslu masalatu raddi xoolii afar meelood inta loo qaybiyo ayunbaa saddexna bintada la siinayaa meelna bintalibnada la siinayaa falmasalatu masaladu min arbaca afarun bay noqonaysaa marka sitada laga yimaado oo ah majmuucu sihaam isugeyntii sihaamtooda ba ruux kalaa geeriyooday wuxuu ka tegey hooyadii ukhta shaqiiqaa iyo akhli aba hooya waxay leedahay sudus ukhtaduna nis akhli abkuna akhli umkuna sudus buusna leey aslu masaluyana waa sita ستة محاء سدسة واحد ومصي محاء نسا صدح شقيقة سي محاء يعني سدسة واحد أخل أم كسي محاء سو هرمك سهام تدسو قيسو سهام تواهل يصدح يهل شوية ستة دي محاء كسو هري واحد واحد كاه عصبك عادنا ساميشي ما تشوكتو iyagaa dib loo siinayaa waxaana lagu siinayaa mid walba biqadri sahmihii baa lagu siinaya sida loogu siinayaana waxa weeye inay ku soo baxi kartaa ee adigu aada ku fahmi kartaa in la yidhaahdo uun sihaamtoodan inta laisu geeyo ayuunbaa laga dhiganayaa aslu masale kii horena waa laga guurayaa sihaamtooda waa imisa waa hal saddex iyo hal shantaa weyn lixdii ka guur asl masalatu raddi wuxuu noqonayaa uun khamsa xoolihiioo shan meelood loo qaybiyuundhe hal hooyaale saddexana anaa ogta shaqiiqa ah halna akhli uma uunbaale falmasalatu min khamsa masalada shan unbaa laga dhisayaa marka laga yimaado lixda oo ah cadadu sihaami isugeyntii sihaamta tiradii sihaamta jim ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey ayeydiin inaanu dhalay inanu awuu yahay oo inankiisu dhaleen had iyo jeer alle inanka waxaanu u raacinanaa si aan dadka in badani waa laga yaaba inuu fahamku kolkaa baydho oo marka la yidhaha inan uu awow yahay dee inanta inantiisu dhashayna dee awow buu noqon karaa kainankiisu dhalayna dawow ow marka ka inantiisu dhashay waladkeea inantiisu ay dhashay waxa weeyaan dawil arxaam waaris ma ahaa falmasalatu masaladu min khamsa shan baa laga dhisaya oo ah cadadu sihaam iyana siday ku noqonaysa ayeeya waxay leedahay sudus bintaduna nes bintalibnaduna sudus asl masalo waa sita maxaa u sudusaa waaxid ayeeya sii maxaa u nisa saddex bintada sii maxaa u sudusaa waaxid bintalibnada sii sihaamta isu gee waa hal iyo saddex iyo hal shan weeye qori baa soo hadhay qorigaa iyagunbaa dib loo siinao loo radinayaa sida loogu radinayaana waxa weeyaan asil masali horuunka guur sihaantoodanna isu geeyo asal masalo uga dhig xoolihii shan meelood loo qaybiyun baa la odhanayaa markaa qori waxaa leh ayeeyo saddexna binto halna binto libno daal ruux kalaa geeriyooday wuxuu ka tegey ukhta shaqiiqaa iyo ukhta li'aba ukhta shaqiiqii nus bay leedahay ukhta li'abina sudus bay leedahay asalmasalo waa sita sita maxaa unifsaa saddex shaqiiqada sii maxaa u sudusaa waaxid ogtada le abkaasii maxaa soo hadhay saddex iyo hal afar weeyaan labaa soo hadhay labadaa iyaguma dib loo siinaya sida loo siinayaana waa maxay baynu nidhi sihaantoodan unbaa asl masale laga dhiganayo oo laisu geeyey asl masalatu raddi arbaca ayuu noqonaya falmasalatu masaladu min arbaca weeyaanoo cadad sihaama xooli afar meelood loo qaybiyey saddex shaqiiqaa leh oo maxay ku yeeshay fardan warra damba qorina oktadii la abkahayd baa leh iyadana fardan warra damba saasay ku yeeshay halkaas isugu jiraan labadaba ha ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey ukta shaqiiqa ukta liaba iyo ukta li uma shaqiiqa waxay leedahay nis labada kale misudus bay leeyihin aslmasalo waa sita maxaa u nisa saddex shaqiiqada sii maxaa u sudusa waaxid iyo waaxid baa laba sudus kale ah midna ukhtada eh, liabkaasi midna ukhtada liumkaa sihaamta isu geed saddex hal hal shan weey asal masaluhu maanta waa shan asal masalatu raddi shan buu noqonaya falmasalatu min khamsa ayaa laga dhisaya oo cadadu sihaama sida cowlkii oo kale haddaba ruux walibaa bacda raddi muxuu qaadanayaa cawlkaynu soo dhaaftay ayaynu leenahay qof waliba bacda alcawl muxuu qaadanaya maxaana ka maqnaanaya waxaanu leenahay shaqiiqada aan tusaale ku bixinno shaqiiqa marka hore saddex qori bay heshay oo niskeedii ahaa markay lix ka dhisnay masalada lix maxaa unisa saddex shaqiiqasi waaye maxaa soo hadhay dee qorigii loo wada radinayay baa meesha yaalla haddaba qorigaa loo wada radinayey intee ka heshay inta radin ugu timina waa intee farar ahaan waxay ku leedahay saddex waxaan leenay saddex shan hoos dhig oo u qaybi ee aslu masalatu raddi khamsa ayuu noqday saddex ayay ka leedahay saddex marka shan u qaybiyo wuxuu noqonayaa waa eber dhibic lix eber dhibic lix weeyaan saddexdii markan shan u qaybiyo oo macnaheedu tahay halaasatu akhmaas alwaaxid albaaqi waaxidkii soo hadhay ee loo radinaayey iyaga marka shan meelood loo qaybiyo saddex meelood bay ka leeda weeyaan isugeyn waxay heshay saddex buuro ah dhibic lix intaasay heshay fardan warre dambe intaasay ku heshay saddex buuraha iyo iyo faasila sita intaasay heshay kuwa kalena sidaasi leeguun iyagana ugu qaybi waqis uga qiyaas qaado calaa haadihi almasaa'il masaa-ishan lagu soo siiyey maa shaabahahaa wixii shabahe ee la mid noqdana uga qiyaas qaado bishardi waxa ah cadami wujuudi axadi sawjayn axadu sawjayn meesha waa inaanu joogin oo masaa'ilku waa inay ka madhan yihiin sawjo ama sawj xukmu xaala haalisa xukunkii xaaladii saddexaad idaa kaana alwarasatu warasadu haddii ay yihiin asxaaba fardin waaxidin dad faral keliya wax ku qaadanaya oo wa macahum oo uu la joogaan axadu sawjayni mid ka mida lamaanahaa uu la joogo faalqaacidatu qaacidadu waxa weeyaan an nashcala inaynu dhisno almasalata masalada waa inaynu ka dhisno oo aynu ka samayno min makhraji hooseeyaha markasna wuxuu uga jeedaa ay maqaam hooseeya fardi faralka man ruuxa laa yuraddu calayhi aan isaga waxba loo radinahayn ciddii aan waxba loo radinahayn oo ama sawjo ama sawj ah faralkiisa hooseeyihiisa ayaan masaladii ka wal baaqi baaqigiina yuqsamu waxaa loo qaybinayaa calaa cadadi ru'uusi alwarathaa tirada madaxyada dadka warasada ah ayaa loo qaybinayaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah xaaladda saddexaad xukunkeedu waxa weeyaan dadka warasadaha ah haddii ay yihiin dad farar qura wax ku qaadanaya oo wax hadda uu la joogo fal qaacida qaacidada la isticmaalaya iyo qaabka wax loo maaraynaya waxa weeyaan an nashcala almas'ala mas'ale waa inaynu dhisno oo aynu samayno xaggeynu ka samaynaynaa min makhraji hooseeyaha ay maqaam waa hooseeyuhu weeyaan fardi man laa yuraddu calayhi faralka ciddii aan waxba loo radinahayn oo hadday sawjo tahay iyo haddii uu sawj yahay kolba kii la arko faralkiisa hooseeyihiisa ayaan masaladii ka samaynaynaa walbaaqi baaqigiina yuqsamu waxaa loo qaybinayaa calaa cadadi ru'uusi lwarasa dadka warasada ah ru'uustooda ayaa loo qaybinayaa oo tiradoodu intay tay unba xoole loo qaybinayaa tusaale ahaan ruux baa geeriyooda wuxuu ka tegey sawj marka waa sawjada cida dhimatay waa bintayn iyo laba hablood oo ay dhashay ayay ka tagtay sawjku wuxuu leeyay ruboc muxuu ku yeeshay waa liwujuudu farci lwaaris farcan waariskii meesha jooga awgeed buu ku yeeshay waayo walbaaqi baaqigiina oo ah xoolihii afar meelood loo qaybiyo saddex meelood ahaan ah yuqsamu waxaa loo qaybinayaa calalbintayni labada hablood baa loogu qaybinayaa bisawiya si isleeg ay waxaan u jeedaa buu yidhi calaa cadad ru-uus tirada madaxyadooda ayaa loogu qaybinayaa wuxuu leeyahay sheekh caleyh raxmatullah markaynu aslu masalihii samaysanno oo aynu ka keenay saaxibu sawjeenka meesha jooga ama sawjo ha ama sawjkii ha ahaadeen faralkiisa hooseeyihiisaynu asalmasali ka samaynana tusaale ahaan sawj iyo laba binto ayayuu ruuxaa dhintay uu ka tegey sawjku rubac buu leeyay waa faralkii rubaco waxaa u hooseeya arbaca arbacahaasaan ka dhiganaa aslmasaliin arbaca maxaa rubaca waaxid sawjka sii maxaa soo haray saddex qori saddexdaa qori ee soo hadhay waxaan u qaybinanaynu siinanaa labadan binto yuqsamu waxaa loo qaybinayaa cala bintayni bisawin si isleeg saddexdaa qori eenoo soo hadhay ee sawjka ka soo hadhay waxaan siinanaa labada binto oo ayaynu u qaybinaynaa faralkoodii iyagu ay wax ku qaadan jireenna lama eegaayo oo waxba maanta la tixgeli maayo oo la odhan maayo dee labada bintana sulusaan bay lahaayeen iyagana sidii sawjka faran loo siiya iyagana hala siiya lama odhanaayo saddex laba binto uma qaybsanto jab baa ka gelaya waa u qaybsamaa laakiin baaqi baa soo hadhaya baaqigaa soo hadhayana looma baahnaa hablaana in madaxa laysu geliyo la doon waxa la doonaya in la kala diro masalada waa la tasxiixinayaa oo jabsaar baa lagu samaynayaa waxaanu leenahay saddexda iyo labadooda madax isu eeg isuma qaybsamaan labadoo cadod ru'uuskoodiiyo qaar asl masalaheennii aynu dhisanay afarta ahaa ku dhufo sideed weeyaan waay afar maxaynu ku dhufanay laba sawjku muxuu masalada ku lahaa waaxid labadaa ugu dhufo waa laba sideedda u hoose sideeddaa waxaa la odhanaya waa jaamicatu raddi baa la odhanaya jaamicatu raddi waayo labada bintana maxay ku lahaayeen saddex laba ugu dhufayana lix weeye lixdii labadii hablood u qaybi midba saddex bay helaysaa saasaa masaladii loogu jab saaray waxaanuu noqonayaa khulaasadu xooliyo siddeed meelood loo qaybiyey laba meeloodna sawjkii baa qaatay lixna waxaa qaatay labadii binto oo mid waliba saddex qaadatay fardan warre dambe saasay ku qaateen labadii hablood sawjka waxba loo radin maayo walbaaqi baaqigii oo ah talaata calaa arbaca holi afar meelood loo qayb saddex meelood ahaan duun qaado afarta iskaga tago yuqsamu waxaa loo qaybinaya cala bintayni labada hablood bisawiya si isleeg ay waxaan u jeedaa buu leeyay sheekhu caleyhi raxmatullah calaa cadadi ru'uus tirada madaxyada ayaa loo qaybinayaa oo baaqigaa soo hadhay labadii hablood wayna kaa u qaybinay tusaale kale ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey can sawja waa akhaweyni lium waa ukti lium waa sawjkii mar haddaad sawjo aragto sawjkiiumaa dhintay sawj haddaad aragtana sawjaduumaa dhimatay afadiisii iyo laba ah oo xagga hooyo ka walaalayiin iyo inan ay xagga hooyo ka walaalayiin intaasu ka tey falmasalatu masaladu min arbaca afar baa laga dhisayaa arbacahaas oo ah makraji fardi hooseeyihii faralka man laa yuraddu calayhi ciddii aan waxba loo radin jirin cidda aan waxba loo radinahayni waxa weeyaan sawjada inta kale waxbaa loo radinaya ciddii aan waxba loo radinahayn faralkeedii hooseeyihiisa ayaa masalada laga dhisaya walbaaqi baaqigiina yuqsamu waxaa loo qaybinayaa calaa ru-uus bal tanna haddaynu caadi u dhisno waxaan leenahay sawjadu waxay leedahay rubac rubaca maxaa u hooseeya arbaca aslu masale arbaca inooga dhig arbaca maxaa u rubaca waaxid sawjada sii maxaa soo hadhay saddex qori baa soo hadhay saddexdaa qori labada inan iyo inanta xagga hooya ayaa la isku siinaya oo qaadanaya faralkii iyagu meesha ay ku lahaayeen ee ahaa inay hulus qaataan ikhwada li'umka ahi hadday labaiyo ka badan yihiin dee ilaahay baa sheegay oo yidhi fahum shurakaau fii hulus xoolihii saddex meelood loo qaybiye meel ayay wadaagayaan inankoodii inantooduna hadaysmay dheerayn saddexdaa qoriye maanta soo hadhay saddexdaa madaxun baa loo qaybinaya labada inan iyo inanta loona kala badin maayo mid walba qori buu qaadanaya fardan waradanba saasay ku qaatay fardan waradanba saddexdaa qoriye midba qori qaatay waxaa isku jira faral ahaan waxay ku heleen iyo radin waxay ku heleenoo loo celiyey tusaale kale ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey can sawja afadiisii iyo shan hablood oo uu dhalayn falmasala masaladu iyaduna min thamaniya ah, sideed baa laga dhisayaa sideed ayaa laga dhisayaa sideed xaggee ka timi sawjadu waxay leedahay thumun waxay ku qaadatina waa liwujuudu farcul waaris shan habloodoo meydku dhalay oo sawjkii ahaa ayaa meeshii jooga aslmaslu markaa wuxuu noqonayaa sideed lisawjati sawjadii sahmun waaxidun qori quri qaadanaysaa oo ah waaxidka ah walbaaqi baaqigii soo hadhayna sideed markii ha laga gooyo maxaa soo hadhay sabca toddobadaa weeyaan yuqsamu waxaa loo qaybinayaa calaa cadad ru'uus tirada madaxyada ayaa loo qaybinaya oo shantii hablood ah tirada madaxyadooda ayuunbaa loo qaybinaya toddobadaas maa la odhanayaa shanta hablood toosa loogu qaybiyo wa tusaxaxu lmasala masalada waxaa loo jabsaaraya loo tasxiixinayaa sidan ku qoran calaa shakl taali jaantuskan inagu soo aadan waa kan shaxda kuu geliya sheekhu sawjadii tuman buu siiyey shantii bintana wuu hoos dhigay aslu masale wuxuu ka dhigay tamaaniya tamaaniye maxaa u umuna maxaa u umuna waxaan ujeednaa sideed unu qaybi sideed sideed u qaybo waa waaxid sawjada siin maxaa soo hadhay sabca shantaa hablood baa la siinaya sabcaha toddobadanu iyo shantoodan madax isuma qaybsamayaan baaq baa soo hadhay o gelaya marka waxaa la doonaya in masalada jabka laga ilaaliyo oo qof walba inta goobta la joogo wixiisii gacanta laga saaro oon cidnaba la israacin waxaanu leenahay toddoba iyo shan ayaa laisu eegayaa way noo iman doontaa nisabaa laisugu eegaa la ydhaha nisab alarbaca waxaanu leenahay maanta oo tabaayun baa ka dhexeeya tabaayunka bimacnaa way kala duwan yihin tirada madaxyada hablahoo shana qaado aslu masalahoo sideeda ku dhufo arbaciin weyaan afartanka waa kaa afartankaa waxaa la odhanayaa tasxiixu lmasala waxaana ka fiican la yidhahdo masaxu lmasala halka masaladu ka ansaxdaynaysa masaxu lmasala sawjadu maxay ku lahayd masalada hore sideedda laga dhisay waaxid shantaa ugu dhufa dul saaran shantaana jusu baa la odhanaya iyana waynu u tegi haddaa la yidhaahdo hal markii shan lagu dhufto waa mise khamsa afartanka uhoose lisawjati khamsun khamsatun shan buu leeyahy khamsatu sihaami shan sahmi bay leedahay oo ay ka leeday min arbaciin afartan xoolihii afartan meelood loo qeybiyey shan meelood ayay sawjada qaadatay weeyaan macnaheedu toddoba ku dhufo shan shan iyo soddon shan iyo soddonkaa ah ayay shantii habloodna isku leeyihin shan u qaybi shan iyo soddon ina waliba toddobay qaadanaysaa markaa jabki saasuu kaga baxay walikulli bintin inan kasta sabcatu sihaam bay ka leeday min arbaciin afartanka tusaale kale ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey cansawd iyo afar binto waa sawjadii odaygeedii iyo afar hablood ay dhashay ayay ka tegtay afartaa hablood ama sawjkan ha dhalo hadda kan imakaa ama mid hore iyada furay ha dhalo ama ha ku dhasho meher ama ha ku dhasho oo awlaadu sinaaba ha noqdaan wax alla wax maanta maqaamka kaga xidhani ma jiro mar hadday ubad kaa dhashay uun ubadkan ma dhashay un weeyaan iyadu mar hadday ubad kaa dhashay sawjku way riixayaan almasala min arbaca masalada afar baa laga dhisayaa waayo sawjka nis buu leeyay wuxuu leeyahay rubuc cafwan rubuc buu rubciisa ah afar baa u uhooseeyaa maqaamkiisu waa afar afartaas aslmasalihi noo noqonayo lisawji sahmun qori buu leeyahy markii eh, afar laga dhisay afar maxaa rubaca waaxid sawjkiisii maxaa soo hadhay walbaaqi baaqigiina lilbanaat hablahaa la siinayaa calaa shakli taali bay sida jaantuska uu muujinaya afar buu ka dhisay sheekhu waaxad wuxuu siiyey sawjkii saddex qori baa soo haray afar markii qori la siiyey sawjkii maxaa soo haray saddex saddexdaa waxaa la siinayaa afartii bintood thulusaankan uu meesha ku qoray sheekhu ee uu yidhi labada hablood dee thulusaan bay leeyihin hulusaankaa laa yultafat ilayhi lama eegayo waxba lagu siin maayo maanta la texgelin maayo waayo haddayna thulusayn iyagana aynu nahno faralkooda wax ku siiya masalada tadwiil baa gelaya way dheeraanaysaa waa sax laakiin hadalkaa dheeraanaya saddexdaa iyo afartoodii madax baa laysu eegayaa tabaayun baa ka dhexeeya arbacaha oo madax tiradii madaxyadoodaa soo qaado asal masalihii iyo afara ku dhufo dul saarna lix iyo toban weeye lix iyo toban buuraa sowjku muxuu masalada hore ku lahaa waaxid afar ku dhufo waa arbaca lix iyo tobanka hoose afartii binta maxay ku lahaayeen saddex afar ku dhufo labiyo toban lix iyo tobanka hoos dhig ina waliba saddex qori bay qaadanaysaa lix iyo tobankaa waxaa la odhanayaa masaxulmasala baanu nili waa halkii masaladu ka ansaxday ama tasxuuxulmasala kolba kaa tidhaahdaba likulli bintin ina walba halaasatu sihaam saddex qori bay leedahay حكم waxaa la jirta raabica waidaa kaana haddii ay yihiin alwarasatu dadka warasada ahayd asxaaba furuudin mutacadida dad faralyo kala duduwan wax ku qaadanaya wa macahum axadu sawjayn sawje ama sawj baana la jooga falqaacida qaacidadu waxay noqonaysaa an najcala inaynu samayno masalatayni laba masalaynu samaynaynaa wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah maanta dadkii warasada ahaa waa dad kala duwan <clears throat> oo farallo kala duwan wax ku qaadanaya axadu sawjayne meesha waa joogaa waxa weeyaan arrinku an najcala masalatayn laba masalaynu samaynayna oo kala duwan masalatan masalo nadacu fiiha axadu sawjayn waxaynu dhiganaa axadu sawjayn baynu masale ahaan gelinaynaa wa masalata masalo kalena laysa fiiha axadu sawjayn axadu sawjaynkii waynu ka saaraynaa wanaxullu waxaynu furfuraynaa kulla masalati masale kasta waxaynu uga shaqaynaynaa istiqlaalan si madax bannaan ayaynu uga shaqaynaynaa uma dabadeetana nanduru waxaynu isu eeganaa bayna masalatayna labada masalo waxaynu isugu eeganaana waa biaxadi nisab athalaasa biaxadi mid ka mid a anisab athalaasa saddexdan saami ayaynu ugu eeganaa oo la kala yidhaahdo altamaathul altawaafuq altabaayun wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah laba masaleynu samaynana mid axad usawjeen baynu ku daranaa midna waynu ka daynaynaa wa naxullu kulla mas'alatin masalo walba waxaynu uga shaqeeyanaa istiqlaalan si madax bannaan mar markaan ka shaqeeyaa baad fahmi hadalka aan u soo degna masaa'ilka ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey can sawja afadiisii ayaynii ukhtayni lum masalatu luulaa iyo masalatu athaaniya ayuu qoray masalatu athaaniya ayaynu ka horraynan aynu ka hor shaqaynan sheekhu isagu wuxuu leeyahy masalatu luulaa iyo masalatu athaaniya wuxuu udhigayaa sidii ta hore laga hor shaqaynayo laakiin ta dambe ayaynu ka hor kutubaheenni horena saasaynu kusoo maranay saasaana fahamka labada u wanaagsan waana isku midu laakiin inay sidan wanaagsan tahay baan ku tusi doonaa haddii eeba idhaado ruux baa geeriyoodo wuxuu ka tegay sawjo ayeeyo ukhtayni la masalada labaad oon tii koowaad anigu ka dhigayo ayaynu ka shaqayn doono sawjada waxay leedahay rubuc faralkeeda gooseyihiisu maa laga dhigayaa aslu saliim arbaca wey maxaa u rubca waaxid sawjasi maxaa soo hadhay saddex qori baa soo hadhay saddexdaa qoriyaa la siinayaa waxaa la siinayaa ayeeyo iyo okhtayn lo-un umm baa la siinaya saddexdaa qori labadaasaa loo qaybinaya ikhwadaa iyo ayeydaa saddexdiibay haddaba xaggan midigta ku qaybsanayaan bannaankaa ula baxa oo xaggaa ku qaybsada baa la leey so kumay caddaanin markaa waxaa la qaybsanayaa ee masalada hore lagu qaybsanayaa waa saddexda xaggan ka soo hadhay sida awgeed waa inaynu masalada dambe labada ku horeynaa haddii kale imika haddaynu ta hore ka horrayno dee wax la qaybsanayaba la garan maayo waaye saddexdii bay qaybsadeenoo ayaya waxay tiri anigu sudus baan ka leey uktayn lumna waxay yidhahdeen anaku hulus baanu ka leen asli masalahoodii sitaa loogu dhisay ee leen sudus iyo hulus maqaamaadkoodu waa sita iyo talaata sita hun qaado sita maxaa u sudus ah waaxid waaxidka ayayasi maxaa u hulus ah? laba uktayn lum maxaa ka soo hadhay iyaga saddex baa ka soo hadhay saddexdaa iyagunbaa loo radinaya sawjada waxba laga siin maayo intoodanunbaa loo radinayo iskale waxaa la leeyahy un sitadii ka guuro sihaamtoodan isugii hal iyo laba un isugiya waa saddex saddexdaa ayaa noqonaya aslu masalatu raddi waa saddexdaa ayeeyo iyo laba ogtoole uma fardan wa raddanba waxay qaateen ayeeyoo qori qaadatay iyo ogtaynle umo intaa markaynu dhammayno waxaa loo baahanayaa meel xooli looga wada qaybiyo dadkii kuwii wax loo radinaayey iyo kuwii aan waxba loo radinayn masale xooli looga wada dhisoo la yidhaahdo jaamicatu raddi la yidhaahdo jaamicatu raddi waa in la sameeyaa waayo dee dadka aada wax u qaybinayso waa inaad war kooban ula tagto aada leedahay xoolihii intaasuun u qaybiyo intaana qoladaa siiya intaana qoladaa siiya hadalkan ay meesha ku qoran ileen ku dul akhriyi maysid waxaan leenahay masaladan bidixda baaqigii soo hadhay ee sawjada ka soo hadhay muxuu ahaa waa saddex saddexdaa iyo aslu masalatu raddigii qoladii midigta aynu u dhisnay muxuu ahaa saddex bay ahaayeen iyaguna asl masalatu radigii qoladaa midigta saddex weyn saddexdan baaqi ee xagan bidixda ka soo hadhay iyo saddexdaa aslu masalu radigaa ma isku mid baa mise way kala duwan yihin waa isku mid waa saddex iyo saddex halkuu sheekhu ka leeyey uma nanduru waxaynu isu eeganaa bayna masalatayna labada masaleynu isu eeganaa biaxaddi mid ka mid a ah, annisabi halaasa saddexdan nisbo ama saddexdan saami mid ka mida baynu isugu eeganaa atamaathul inay isku mid yihiin atawaafuq in wax u wada qaybsamo oo wax u wada qaybsamaan atabaayun iyoyna kala duwan yihiin saddexdaa midun baynu isugu eeganaa maanta saddex iyo saddex weeyaana waa isku mid tamaathul baa ka dhexeeya talaata iyo talaata labadooda tamaathul baa ka dhexeeya nisbada ka dhexaysa waa nisbatu tamaathul waa isku mid mar hadday isku mid yihiin waxaanu leenahay jaamacatu ridda waxay ka ansaxaysaa wixii ay ka ansaxday masaladii sawjiyadu asli masalatu sawjiya wuxuu ka ansaxay muxuu ahaa arbaca arbaca laga dhisay jaamacatu riddigina arbaca unbuu noqonaya hadalkiio kooban masaladan bidixda yaa wax ku leh sawju maxay ku lahayd qori arbacadaa bidixda sii hoos dhig oo afar meelood loo qeybiyey meel bay leedahay ka tag xaggaa midigta u kac masalatu raddi yaa wax ku lahaa jaddo qori bay ku lahayd soo qaad xaggana soo hoos dhig bidixda afartaa jaamacatu raddigaynu ku sheegna hoos dhig yaa wax ku lahaa laba ugtoo laba qori bay ku lahaayeen labadaa qori soo qaado xaggan usoo hoos dhig xoolihii afar meelood loo qaybiyey go-aankii aad dadka ula tegaysa waa kan aad wax dhexal siinaysaa xoolihii afar meelood loo qaybiyey qori sawjadaa leh qorina ayeeyaa leh waxaanay qorigaa ku yeelatay fardan warra dambadheh laba qorina waxaa le labada ukhtel umka ah oo mid walba qori ay leeday iyaguna farda warre dambe saasay ku yeesheen arrinku waa dhanyimi xaqulqalikun ka qaado iskaga carra wadda meesha falmasalatu aluulaa masalada hore asluhaa min sitta asalkeeda lix baa laga dhisay wa biraddi markii radin lagu sameeyana tasbaxu waxay noqotay min tala min halaasa mid saddex laga dhisay saddexdaasoo ah mujmuc sihaam sihaamtii oo laisu geeyey hal iyo laba oo laisku daray waalmasalatu thaaniya masalada labaad waa ta asluhaa min arbaca aslu masalaheedu waa afar afartaas oo ah makhraji fardi hooseeyihii faralka man ruuxii laa yuraddu calayhi aan waxba loo radinahayn wa huwa sawja dee waa sawjadii sawjada faralkeedu waa maxay waa rubuc rubaca hooseeyihiisu waa maxay waa arbaca arbacahaasna masalihii halkaasu ka yimi wa yabqa waxaa soo hadhaya halaasa saddex baa soo hadhaya mushtaraka oo la wadaagayo saddex oo la wadaagayo bayna aljadda walukhtayn ilum ay wadaagayaan baa soo hadhay markaynu isu eegnay bayna masalatayn labada masalo markaynu isu eegnay najidu waxaynu helanaa anna nasiiba aljadda nasiibka ayeeyadu iyo walogtayni luqum huwa halaasa saddex inuyey oo waxa weeyaan baaqiga halkan ka soo hadhay iyo asli masalatu raddigaa midigta yaallo oo saddexa labadaasaan isu eegaya waayo huwa halaasa saddex weeyaan najidu waxaynu helaynaa markaynu labada masale isu eegno anna nasiib aljadda walugtayna laum huwa halaasa wa haada alcadadu tiradani mutamaathilun waa mid isku mida fi lmasalatayn labada masalaba taa horena saddex buu ku soo ururay tan dambana baaqigii soo hadhay ee labadan qolo ay heleen jaddada iyo labada ukhto iyana waa saddex oo saddexaasaa u wada yaalla oo baaqi u wadaa ah fa idaa akhadat isawja sawjada hadday qaadato fardaha faralkeedii wahuwa huwa rubuc rubuc weeyaane baqiya waxa soo hadhay halaasa saddex baa soo hadhay wahiya waxaanay tay saddexdaasu tumaahilu mid la mid ah oo u dhiganta masalata raddi masalata raddigii asalkii loo sameeyo saddex ahaa iyo baaqigana waa isku mid oo waa isu dhigmaan falaa xaajata baahi uma qabno ilaa tasxiix in la tasxiixiyo baahi uma qabno wanaktafi waxaan iskaga kaaftoomanaa sida wax loo tasxiixinayo tasxiixanu lee baahi uma qabnana waa inoo iman doontaa inaynu masalada sii dheerayno aynu hawl kale kasii qabanno uma baahnay halkaasaynu ku gaabinaynaa weeya sida aan kuu sheegin raac buu ku leey wanaktafi waxaanu ku kaaftoomanaa bijacli lmasalati thaaniya masalada labaadun inaynu ka dhigno hiya iyada aslan lilmasalatayn labada masalaba inay asal u noqoto oo taa hore iyo ta dambaba inay asal u noqoto ayaynu ku kaaftoomana arbacahan baynu qaadananaa ayaynu bidixda usii qaadanayno odhanaa waa jaamacatu riddigii arbacahaas mar hadii baaqigii ka soo hadhay masalatu sawjiya iyo masalatu ahlu raddiga baaqiga intaas haddii isku mid noqdaan oo talaataha iyo talaatahaasu maadaamay isku mid noqdeen aslu masaluhu jaamacatu raddigu wuxuu noqonayaa uun aslu masalatu sawjiyadaasoo arbacahaasunbuu noqonaya haaniyan kaa hore haddaad fahmi weyda bal kan u fiirso ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey sawjo waa bintayn waa om sideennii masalada bidexdaynu ku horeynana sawjo waxaa leedahay thumun labadan kale faralkooda harta eegi maayo hay dambeen aslu masala sideed ka dhisayaa sideed maxawtu mina waaxid sawjasi maxaa ka soo hadhay toddoba toddobadaa waxaa la siinaya oo loo qaybinayaa mid walba uu qorigiisii qaadanayaa labadaa bintay oo ummadaa labada binto maxay leeyihin thuluthaan bay leeyihin ummana maxay leedahay sudus bay leedahay haddaba waxaa leeyahay xaggaa midigta la qabtoo nagala durka oo xaggaa ku soo qaybsada waa ku xaggaa la tegay sitaa looga dhisay sita ayaa looga dhisay kitaabkiinu malaha halkaa sita ku qori maayo shanta bidixdeeda oo bint labada binto guudkooda ah khaanadaa bannaan sita ku qoro haddaanu kugu qornay asl mislu waa sita waayo sita maxaa u huluthaana arbaca hordhig labada binto maxaa u sudusa waaxid ummada hordhig isugee afar iyo hal khamsa weyn maxaa soo hadhay qori baa soo hadhay masl situhaaye qorigii asl maslihii tuuro sitad ahaayo sihaamtan isugeeyo khamsa un halkaa dhigo khamsahaasu waxa weeyaan lixdii waa laga guuray shan baa loo guuray xoolihii shan meelood loo qaybiyey afar meelood waxale labadii binto meelna ummadiibaale khamsahaasaa la odhanayaa aslu masalatu raddi ayaa la odhanaya waayo sideenni haddaba usoo noqo waxaanu leenahy dee jaamacatu raddi baa la samaynayaa oo maanta kaasa sidee loo samaynaya waxaan leenahay baaqigan masalada bidixdaa waa sabca aslu masalatu raddigii masalada horena waa khamsa labadaasun isu eeg labadaa tiro waa tabaayun tabaayun baa ka dhexeeya isku mid maaha waxna u wada qaybsami maayaan wax alla wax u wada qaybsamaa ma jiro tabaayunku waa sidaa khamsadaa midigta soo qaado oo sideedan oo ahaa asl masalatu sawjiya dul saar kuna dhufo shan markii sideed lagu dhufto waa misa arbaciin afartan kaa weeyaan jaamicatu raddi afartankaa wey ku dul qoro jaamicatu raddi mhm. waayo halkaa markaynu marano sabcahan xaggan yaallana soo shantii sideedda kumaan dhufano maanan dul saarin toddobadana qaado shanta dul saar iyona jusu sahmi ha u noqotee jusu sahmi wuxuu tarayana waanaynu soo aragnay waana dee arki doontaa imankaba macnihiisa nin waa inoo dambeeya insha allah waa nu gaadhi waayo masalada dambe ee bidixda sawjaa wax ku leh qorigeedii qaado shantaa dul saaristeeda ku dhufo khamsa afartanka u hoose xoolihii afartan meelood loo qaybiyey shan meelood bay sawjadu leedahay fardan uma intaa ku leedahay wax kale kuma leeyadu ummadii iyo iyo labadii binto u xaggii midigta wax ku qaybsadeena xaggaa u kac maxay bintadu labada binta lahaayeen arbaca arbacadaa waxaad ugu dhufataa toddobadaa dul saaran sideed iyo labaatan weeye labadii binto sideed iyo labaatan bay isku leeyihiine afartanka u hoos dhig oo iyaga hortooda ah hooya maxay ku lahayd masalada midigta qori toddobada ugu dhufow toddoba afartankan usoo hoos dhig khulaasatu lqowl waxaad leedahay ha laysu yimaado dadkii wax dhexlayeyow markii lagugu soo ururo waxaad siinaysaa dabeetana jawaabtii lagaa sugaayey markaad muddo soo wadwadayba xoolihii afartan meelood loo qaybiyey shan meelood sawjo ayaa leh iyadu faral unbay wax ku leedahay dheh xoolihii afartan meelood loo qaybiyey siddeed iyo labaatan labadii binto ayaa lahoo kala qaybsanaya dheh fardan warra dambana iyagu saasay ku leeyihin dhe ummadii baa timi iyana xoolihii afartan meelood loo qaybiyey toddoba meelood bay leedahay fardan warra damba iyana ku leeday bal haddaba isu geed sihaamta waa inay afartankii noqdaan dikal khalad baa soo baxaya shan iyo isu geed siddeed iyo labaatan saddex iyo maxaad haysataa soddon toddobana uga afartanka saas ku dhayin waayo falmasalatu luulaa masalada hore asluhaa asalkeedu min sito weeye wa biraddi markii raddin la sameeyeyna tasbaxu waxay noqotay min khamsa shan bay ka dhismatay oo ah mashbuucu sihaam sihaamtii ha la isu geeyeyoo afar iyo ha la isu geeyey baa shan noqday walmasalatu thaaniya masalada labaad oo ta bidixda eh asluha asalkeedu min thamaaniya sideed weeye makhraji fardi sawja hooseeyihii fararka sawjada ayaanu sideedu ka timi oo sawja dee thumun bay leedahay thumunkii kuuguma qorre ku qora adugu haddii kale maskaxda ku qora de waad iska garanaysaa fa idaa akhadat isawja sawjadu markay qaadato fardaha faralkeedii wahuwa thumun weeyaane baqiya waxaa soo hadhay sabca calaa tamaaniya ayaa soo hadhay sabca calaa tamaaniya ayaa soo hadhay wahiya nasiibu lbintayni waa nasiibkii labada hablood tamaaniya waxba ku fali mayno akhriyi mayno waana kii nidhi sabcaduun qaado badhiya sabca undhe toddobaa soo hadhay wahiya nasiibu lbintayn waa nasiibkii labada binto iyo walummi hooyo toddobadaasay u qaybsanayaan fardan warra dambaa ayay ku leeyihin haddaba waa bayna sabca toddobadan iyo walkhamsa shanta xaggaa taa midigta tabaayunu tabaayun baa ka dhexeeya tabaayunka waa ninkayn nidhi waa laba tiro kala duwan shan iyo toddoba wax alla wax u wada qaybsamayaa ma jiro waayo labadoodaba waxa weeyaan laba tiro oo mutuxan sabca waa tiro mutuxan khamsana waa tiro mutuxan waxaan waaxid hayn oo wada qaybsamaya ma jiro waaxidkana waxba lagu fali maayo fanadribu waxaynu ku dhufanaynaa asl masalati haaniya asl masalaha masalada masalada labaad waa ta badaxda oo sideed ah wahuwa sideed weeyaane asl masalaheedu fii asli masalati luulaa asalka masalada hore oo ah masalatu raddigii wahuwa khamsa shan weeyaane ayaan ku dhufanayaa shantaas soo qaado midigta oo sideedda dul saaro ku dhufo un weeyaan waa sida markii hore u tilmaanay yakuunu wuxuu noqonayaa wixii ka soo baxaa waa afartane aslu masalatayn labada masalaba kaasa asal u noqonaya afartan kaasa asal u noqonaya waa kaynu nidhi waa jaamicatu riddi baa la ydhaha sideed lagu dhufto shan uma dabadeetana nadribu waxaynu ku dhufananaa arbaca wuxuu iminka gudagelayaa dadkii in jaamicadan afartanka qof waliba xooli marka afartan loo qeybo qof waliba wixii laga siin lahaa ayuu sheekhu ka hadlayaa uma intaa kadib markaynu jaamicadii samaynay nadriba arbaca afarta waxaanu ku dhufananaa oo ah nasiibkii banaadka fii sabca toddobadaa dul saaran ku dhufo yakuunu wuxuu noqonayaa nasiib albintayni labada binto nasiibkoodu afar lagu dhufto toddoba sideed siddeed mid walba imise qaadanaysaa afar iyo toban kamaa nadribu sidaynu ugu dhufanno waaxid oo qorigii hooyaa ah fii sabcaa jisu sahmigaa shanta dul saarana yakuunu wuxuu noqonayaa nasiib alummi waaxid darbi sabca yusaawi sabca haalisan ruux baa geeriyooday wuxuu ka tegey laba sawjo omo iyo binto sideenii bidixda u kac sawjo waxay leedahoo laba ahayd humun bay leeyihin aslu masaluhu waa sideedun maxaa u thumuna waaxid waaxid weyn waaxidkaa ayaan labadii sawjo isku siinaya sideed halka jaro toddobaad soo hadhay toddobadaana ummadii iyo bintadii ayaan u qaybinaya oon u siinayaa fardow warran dambaa midigtaasay la qabteen waaye hooyo waxay leedahay sudus bintadu nanis <coughs> asl masalo wuxuu noqonayaa sita sita maxaa u sudus ah waaxid uma siib maxaa u nisa saddex bintada siib sihaamta hal iyo saddexu in isuguya waa arbaca asal masalo diradda waa arbacaha baaqigii soo hadhay halkan uu ugu jiraa looxediyey ee arbacada laga dhisay inoo samee jaamacatu raddi oo ah labiyo soddonkaa ah uu sheegay halkaa ku qoray sheekhu sideen u samaynayaa waxaan u samaynayaa shaxda bidixda toddoba ayaa baaqiya oo sawjada ka soo hadhay oo ummada iyo bintadu wada leeyihin soo maha toddobadaa iyo arbacaha aslu basaratu raddi iyo tiradaa midigta ah isu eeg maxaa ka dhexeeya waa tabaayun mar hadduu tabaayun ka dhexeeyo arbacahaa midigta yaala ee asl masalatu raddiya soo qaado oo asl masalatu sawjiya oo sideeda dul saar kuna dhufo afar sideed lagu dhufto waa imisa labiyo soddon labiyo soddonka ayaa waxaa la odhanayaa waa jaamicatu raddi jaamicatu raddi halkaasa xoolii laga wada qaybinaya toddobadiina qaado bidaxda taalladoo arbacaha dul saar jusu sahmi ha u noqotee marka ama kuwa midigta kusoo horeeya ama kuwa bidixda kolba kaa doonto bal bidixda aan ka horeeyo sawja maxay ku lahayd masaladan bidixda qori arbacaha dul saarin sideedda ugu dhufo waa arbaca labiyo soddonka uhoos hoose labiyo soddonkii ayay afar ka heshay faral qurana weeyaan xagga ayay midigta u kac umma waxay leedahay qori sabcahaa dul saaran ugu dhufo arbacaha sabca labiyo soddonkana uhooskeen midig bidixda bintaduna maxay ku lahayd saddex toddobadaa ugu dhufo koob iyo labaatan bidixdan u hooskeen oo labiyo soddonka ah xooliyo labiyo soddon meelood loo qaybiyey afar labadan sawje isku sii yeedheen mid walba maxay qaadanaysaa dee laba qori ummana maxay leedahay toddoba ayay labiyo soddonka ka bintadina koob iyo labaatan bay ka heshay falmasalatu aluulaa masalada horeed asluhaa asalkeedu min sito weeyaan wa biraddi markii radin lagu sameeyeena tasbaxu waxay noqotay min arbaca ayay ka ansaxday oo ah arbacahaas oo ah majmuuc sihaam isugeyntii sihaamta hal iyo saddex la isku daray arbaca saas ku yidhi waalmasalatu thaaniya masalada labaadna min thamaaniya sideed bay ka timi sideed oo ah makhrajii hooseeyihii farji sawja sawjada faralkeedii waqad baqiya waxaa soo hadhay bacda akhdi sawja sawjadu markay qaadatay inteedii fardaha faralkeedii markay qaadatay waxaa soo hadhay waa ta bidixwatu ka hadlayaaye sabcatun toddoba ayaa soo hadhay wa baynahaa sabcadaa iyo wa bayna arbaca arbacahaa midigta yaale aslu masalatu radiyana waxaa ka dhexeeya tabaayunun tabaayun weeye waxba uma wada qaybsamaan afar iyo toddoba fanadribu waxaynu ku dhufananaa asl masalatu haaniya asalkii masalada labaad oo sideeda ah fii masalati raddi baynu ku dhufananaa fii masalati raddi ay fii asli masalati raddi oo arbacaha ayaan ku dhufanaya bimacnaa arbacaha midigta soo qaado sideedda dul saaro ku dhufo waa intaa intu wadaa yantiju waxaa soo baxaaya labiyo soddon huwa aslu masalatayn labada masale baa asal u ah wa minhu ayay tasixu labiyo soddonkaa ah ayay masaladu ka ansaxaysaa fa nasiibu sawja nasiibkii sawjadu ay labiyo soddonka ka heshay arbaca weeye arbaca guudkuna qarsoom labiyo soddon bay arbaca ka heshay sabaaba iska dheh wa nasiibu alum nasiibka hooyaduna sabca weeye oo ay labiyo soddonka ka heshay wa nasiibu albintina koob iyo labaatan weyna labiyo soddon ka heshay wa qis uga qiyaas qaado calaa haadihi lmasaail masaa'ilkan waxaad uga qiyaas qaadataa maa shaabahahaa wixii shabaha wallahu tacaala aclam almuxaadara athaamina waa muxaadaradii sideedaad waxay ku saabsan tahay alxisaab wa dariiqu tasxiix almasaa'il iyo sida loo jabsaaro masaa'ilka dariiqatu tasxiix almasaa'il shilinka iyo qaabka loo jabsaaro masaa'ilka n wuxuu leeyahy sheekhu caleyhi raxmatullah muxaadaradan sideedaad waxay ku saabsantahy oo aynu ku lafaguri doonaa xisaabta n markii aynu ka nimi cilmi fatwa waxaynu u baahan nahay saddex arrimood waxaynu ku soo jirnay awal hore wuxuu ahaa cilmuulfatwa markaynu dhaxalka soo qaybinayna waxaynu u qaybinay eh, cilmu fatwa iyo cilmi alxisaab saddexda arrimadaaynu u baahanna waxa weeye alta'siil watasxiix iyo qismatu tarikaat inaynu wax dhisno aynu masaa'ilkii dhisno ta'siil waa sidaa tasxiix haddii uu jabgalay inaynu jab saarno intaa waxaanu usii dhaafanaa qismatu tarikaat inaynu dadkii xoolaha u kala tuurno oo meesha lagu kala food qaado haddaba xisaab waxay ka timi xasaba yaxsubu xasban wa xisaaban wa xisbaanan ama wa xusbaanan labadaba waa loo akriyaa wa xisaabatan ay caddahu wuu tiriyey wey wa huwa cilmun xisaabtu waa cilmi ku saabsan biusuulin yutawasal bihaa ilaa istikhraaji lmashhuulaat alcadadiya xisaabtu waa cilmi ku tacalluqa biusuul ayuu ku tacalluqaa yutawasalu bihaa lagu gaadho ilaa istikhraaj in lagu soo saaro almashhuulaat alcadadiya tirooyin inaga maqan oo inaga qarsoon lagu soo saaro mawduuciisu xisaabta waxa weeyaan alcadad tirada weeye min xaysu taxliilihi wa tarkiibihi marka la kala furfuraayo iyo marka la isu geynaayo la isku darayaba waxaad ka eegi doontaa altaxqiiqaat almardiya boqol iyo koob iyo lixdan sabxadda ah waxa iyadu ka duwan ariyaadiyaad riyaadiyaadku waxay iyadu koobsanaysaa furuuc bay koobsanaysaa ay ka mid tahay alxisaab lafteeda jabrada handasada waxaa waxaasoo dhamaa iyaga riyaadiyaad magacaa lawada hoos geynayaan haddaba alta'siil iyo altasxiix iyo qismatu tarikaad waxa weeyaan wixii aynu uga gollayno looga jeedo maanta xisaabtan lafteeda markaan leenahay xisaab saddexdaasaa looga gol leeyahay fii cilmi alfaraa'id marka aynu joogno wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah dariiqatu tasxiix almasaa'il sida masaa'ilka loo jabsaaro macrifatu asli masala in la ogaado oo la garto aslu masalaha masalada asalkeeda iyo halka laga dhisayo daruuriyun waa lagama maarmaan ayuu u yahay likulli baaxisin ruux kasta oo dhiganaaya oo baadhaaya fii cilmi alfaraa'id cilmi faraa'idka xataa yatasannaa ilaa uu u fududaado tawsiicu tarika qaybinta xooluhu calaa asxaabihaa dadkii lahaa inay u fududaato bilqistaas almustaqiim iyo bilqustaas almustaqiim labadaba qaaskoon godo isagoon hoos dhabo si miisaan cadaalada ah oo toosan ay ugu fududaato wayucdaa waxaa la siinayaa oo wayucdaa la siiyo kullu waarisin ruux kastoo waarisa sihaamahu qorihiisii la siiyo kaamilatan iyadoo dhammaystiran hayra manquusa oon waxba ka dhinnayn wuxuu leeyahy sheekhu caleyh raxmatullah aslu masalaha oo la ogaado oo la fahmaa daruuri buu u yahay likulli baaxitin fii cilmi faraa'id qof kastoo cilmi faraa'idka baxsin ku samaynaya oo baranaya oo dhiganaaya daruuri buu u yahay inuu fahmo xataa yatasannaa ay tayasara watasahala ilaa ay u fududaato tawsiicu tarika qaybinta xooluhu ay u fududaato calaa asxaabiha dadkii lahaa ee loo qaybinayay ilaa ay u fududaato qistaas almustaqiim si miisaan cadaalada ku dheehan tahay oo toosan iyadoon wax qallooci gelin oo cadaalada oo toosan waa inu qof walba wixiisii helo oo wayucdaa la siiyo kullu waarisin qof kastoo waarisa sihaamahu qorigiisio kaamila hayra manquusa alta'siil ta'siilku waxa weeyaan dhisida wa macrifatu asl masala macrifada iyo ogaalka iyo cilmiga iyo aqoontan loo yeesho aslulmasalaa huwa ladii kii weeyaan yusamaa lagu magacaabo lada alfuqahaa marka la eego cinda alfuqahaa iyo walfaradiyiin culammada dhaxalka bita'siil ta'siilka lagu magacaabo wey maxay aslu masalaha markaynu leenahay aslumasalihi aan soo saarno sidaynu u soo saaran waxaanu lahayd ruuxaasi ehlufaralki muxuu leeyey nis buu leeyey kanka laymisuu leeyey sudus buu leeyey nis maxaa u hooseeyaa laba sudusna maxaa u hooseeyaa lix laba iyo lix hadday kulmaan maxaa la qaadan jire lix baa la qaadan jire shaqadaa aan qabtay baa tacsiil la odhanayaa waa dhisitaan lixdaa ii soo baxday ayaan dabeetana ku magacaabayaa aslulmasala hawshii aan soo qabteen ku soo saarayna tacsiil weyn ey bitacsiil ey waxaan u jeedaa macrifatu asli masala asli masalaha in la ogaado oo la soo saaro ayaa tacsiil la yidhaha wayuqsadu bihi waxaa looga jeedaana alxusuul wayuqsadu waxaa looga jeedaa bihi tacsiilka iyo soo saaristan asli masala la soo saarayo alxusuul in la helo calaa aqali cadadin tirada ugu yar in la helo